alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w sallama tasliiman kasiira kitaabu talaaq markaynu soo aragnay guurkii in la guntayo hadda waxaynu joognaa guurka furitaankii la kala furayey xalligiisii ayaynu joognaa siday u dhici kartaa guurku inuu furmo kitaabu talaaq ayuu markaa shiikhu halkan uu cunwaan ka dhigtay can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma annahu tallaqa mar'atahu wa hiya xaa'id bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullaahi bni cumar annahu tallaqa imra'atahu inuu furay ooridiisii ama xaaskiisii inuu furay cabdullaahi bni cumar wuxuu furay wa hiya xaa'id yada oo caado qabta ayuu furay gabadhaa xaaskiisa u furayna waxaa la odhan jiray aaminatu binti khifaar aaminatu bintu khifaar baa la odhan jiray laqabkeedana waxaa la odhan jiray annawaar baa laodhan jiray marka aamino ina khifaar ah oo xaaskii cabdulaahi bnu cumar ah ayuu cabdullaahi bnu cumar furay wuxuu furay wahiya xaa'idun iyada oo walxaal hiya xaa'idun ay caado qabto ayuu furay fadakara dalika cumaru lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam arrinkaa waa u sheegay cumar rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam buu u sheegay fatagayada fiih fatagayada waa cadhooday fiihi arrinkaas sababtiisuu ka cadhooday fiid waa sababiya dakhalat imra'atun innaara fii hira ay bisababi hira fiida wakhtiyada qaarkood waxaa loo isticmaalaa yacni sababnimo in looga jeedo minhu buu idin qoraya nusakha iskhilaafsan fatagayada fiihi marka la yidhahdo fiid waa sababiya waxay noqonaysaa arrinka aawadii baa nebigu ka cadhooday calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhaahdo fataqayada minhuna waa la mid oo minta lafteed waa saabiyo yacni fii iyo min labaduba waxay caddeeyaan sababbay caddeeyaan marka min saabiyi waa jirtaa marka minhu haddii la yidhahdona mintu waa saabiyo waxaa ka cadhooday rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa ka cadhooday uma qaala dabeedna wuxuu idhi liyuraajicha ha ceshado laamku laamu lamri uma yumsikhaa dabeedna ha haysto waxay ku cadfan tahay yuraajichaa ayay ku cadfan tahay waxay ka dhigan tahay iyaduna marka amar amarkeened xataa tahura ilaa ay daahir noqonayso ha hayo uma taxiida dabeedna ay xaydayso xayd helayso fa tadhura dabeedna ay daahir noqonayso fain badaa lahu an yualliqahaa falyualliqahaa qabla an yamasaha fain badaa lahu hadduu u muuqdo oo u daahiro an yualliqahaa inuu furo gabadhaas falyualliqhaa ha furo qabla an yamasahaa intaanu taabannin ka hor ha furo waa hadday ula muuqato markaas taaban waxaa loo jeedaa intaanu u galmoon baa loo jeedaa fatilka alciddatu kamaa amara allahu caza wajal taasi waa ciddadii weeye kamaa amara allaahu caza wajal xaal ay ku sugan tahay siduu ilaahay amray ay ku sugan tahay jaarkiiyo majruurku waxay noqonayaan in xaal ay yihiin bay xaal dhacayn baa laga tilmaamaya fatilka alciddatu taasi waa ciddadii kamaa amaraha allaahu caza wajal sidoo ilaahay amray xaalay la mid tahayo saa tahay caza wajal waa madxi labadan jumlo waxaa loo keenay ammaan iyo sanaa baa loo keenay caza ilaahay isagaa haalib ah oo gacan sarreeyo oo shay la midi aanu jirin wajalla isagaa weyn oo qadar ahaan iyo daata ahaanba u weyn wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa oo muslim saxiixa ku soo wariyey xataa taxiida xaydata mustaqbala ilaa ay ka xaydayso xayd markaa waxa weeye soo socoto markaa waxa weeye la qaabilayo mustaqbila haddii la yidhahdana soo qaabilaysa yacni xayd labaad ilaa ay ka xaydayso ha hayo siwa xaydatiha alatii allaqahaa biha ama fiiha xaydkaasoo xaydkeedii ka duwan allatii xaydkaasoo allaqahaa uu furay biha iyada gudaheeda uu ku furay ama fiiha iyada gudaheeda uu ku furay nusakha qaar waxay qorayaan fiiha fiiha haddii la yidhaha waa darfiya macnaha fiida u haalibkiina waa macnaha darafnimada biha haddii la yidhahdana ba'da darfiya looga jeedaa wa bileyli afalaa tacqiluun wa fii lafdin faxusibat min talaaqiha waxaa la xisaabiyey oo lagu tiriyey talaaqeedii inay ka mid tahay waraajacahaa waa soo ceshaday cabdullaahi cabdullaahi baa soo ceshaday kama amarahu rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu soo ceshaday amarkuu nebigu amray daraaddii buu u soo ceshaday kaafku waa tacliiliya shabbih bikaafin wa biha atacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad waxay qorayaan kama amara rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam markaana waxay noqonaysaa in waxa weeye yacni la xadfay yacni markaa haada maadaamuu fadlo yahay ayaa markaa la gooyey waxadfa fadlatin ajiz in lam yadir marka kaafku waa litacliil xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa oo lagala baxayaa gabadha marka la furaayo iyadoo daahira in la furo ayaa laga qaadanaya duhrigaana weliba aan loogu tegin marka gabadhii oo caado qabta la furi maayo waxay culammada qaarkood ka reebeen hadday khulci tahay gabadhii xaaladda eh, dib loo dhigi maayo waayo waa firaaq daruuro ah oo labadii ruux la doonayo in la kala furdaamiyo istifsaalna ma samayn gabadhii mukhtalicada ahayd ee khulciga samaynaysay nebigu sala allahu alayh wasalam ma kala su'aalin madaahir baa tahay maxaa'id baa tahay qaacidaduna waxay tahay tarku listifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazil mansilata alcumuumi fi lmaqaal saas aawadeed bay culamada qaarkood waxay ka qaataan hadduu khulci ay tahay inaynay farqi kale lahayn hadday xaa'id tahay iyo hadday daahir tahay bacdu ahlicilmi baa saa ka deliishay gabadhii hadday xaamil tahay oo uur leedahay waa la furi karaa culammadu ma xaydi kartaa mise ma xaydi karto yacani dhiig hadduu ka yimaado dhiiggu xayd ma noqon karaa mise mar layba waa damu fasaad bacdu ahlicilmi baa waxay qabaan gabadhii iyadoo uur leh waa xaydi kartaa haddii sidaa lagu socdo iyadana waa laga reebayaayo iyadoo uur leh walow xaydba ha ahaatee waa la furi karaa waayo ciddadeedii way qaabilaysaa iyaduyo waxa u ciddo ah inay uurka dhigto ee miday waxa weeye xaydad ama daahirnimo tirsanaysa maaha waxaa laga qaadanayaa gabadhu iyadoo caado qabta in la furaa inaynay bannaanayn waxaa laga qaadanayaa iyadoo ama daahir ah oo duhrigaa aan loogu tegin ama uur leh labadaa mid in la furayo hadday daahirtoo duhrigaa loogu tegay lafteeda waa inaan la furin waa in la sugaa inay markaa xaydo oo xaydkaa ka daahir noqoto duhrigaa dambe waa in markaa gudihiisa lagu furaa waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam shay markaa xun marka lala yimaado ama aan bannaanayn inuu ka cadhoon jiray marka cadhadu inaynay wada madmuum ahayn oo cadhadu wada xumayn baa laga qaadanayaa ee shayga mukhaalafadee sharciga ah in laga cadhooda inay waajib tahay waxaana laga soo wariyey imaamu shaafici inuu yidhi man istuqdiba falam yaqdab fa huwa ximaar kii laga cadhaysiiyo oo cadhoon waayaa waa dameer yani dameeroo kale uu ka dhiganyay waxaa laga tilmaamaya cadhadii mar bay waajibaysaa oo shay xaaraan oo dembiya marka lala yimaado ama shareecadii meel lagaga dhaco in laga cadhoodaa waxay noqonaysaa markaa mid waajib ay noqonaysa mid waajiba ayay noqonaysa waxaa laga qaadanayaa cadhada markaa taasoo kale laga cadhoonayaa inaynay markaa eh, akhlaaq xumo iyo wax la mida inaynay sheegayn baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya gabadhii markaa la furo oo xaydka gudaheeda lagu furay in la soo celiyaa inay waajib tahay ayaa laga qaadanaya waayo nebigu waa amray walamru yaqtadi lwujuub amarkuna waajibnima ayuu keensanaya waxaa laga qaadanayaa saxaabadu shay ishkaal ku jiro haddii markaa uu yimaado inay nebiga ula noqon jireen nebigana su'aali jireen calayhi salaatu wasalaam baa laga qaadanaya jamaahirta culammadu waxay qabaan gabadh caado qabta haddii la furo inay furmayso dalqaduna dhacayso waana sida cabdullaahi ibni cumar uu u fahmay oo cabdullaahi ibnu cumar dalqaddaa waa xisaabsaday fa xusibat min talaaqiha jamaahiirta culammaduna sidaas ayay markaa mareen cabdullaahi bnu cumar u fahmay jamaahiirta markaa culammaduna saasay mareen salafan wa khalafan oo ay ka mid yihiin ala'immatu alarbaca ay ka mid yihiin daa'ifo yar oo culammada ka mida ah waxay mareen gabadhu iyadoo caado qabta in la furaa waa talaaq bidciya talaaqa bidciguna dhici maayo waa qawlu waana sida markaa ibnu taymiya iyo ibnu qayim iyo daa'ifo kale ay mareen laakiin jamaahirta culammadu sidaasay mareen in dalqaddu markaa dhacayso ayay markaa mareen waana sida cabdullaahi ibnu cumar uu sameeyey weliba waxaa laga deliishanaya yacnii inaanu nebigu sala allahu alayh wasalam arrinkaas yacni ku tacaqubin oo cabdullaahi markaa aanu ku radiyin oo u caddayn khilaafkeeda nooc taqriira ah laga fahmi karaa ama laga deliishan karaa a gabadh iyadoo markaa waxa weeye ku saabsan nifaaskii oo kale ma la furi karaa mise lama furi karaa yacni nifaaskii waa ka duwan yahay baabkan xaydka waa ka duwan yahay waayo dhiigga nifaaska lama tiriyo oo waxa weeye isagu markaa waxa kama mid ahaa wixii markaa lagu tirinayey ciddada lagu tirinayey saas aawadee iyadoo dhiiggii nifaas kale waa la furi karaa wax dhibi kuma sugna can faatimata binti qaysin ana abaa camr ibna xafsin tallaqaha albatta faatima binti qays waxay sheegtay in ninkeedii abaa camr ibna xafs la odhan jiray tallaqahaa inuu furay albatata bataatan bimacnaa talaaq bati ah oo qaci ah oo saddexda dalqadood dhammaystirmeen ayuu furay wa huwa ghaa'ibun wuxuu furay walxaal huwa isagu ghaa'ibun uu maqan yahay ayuu furay wa fii riwaayatin tallaqahaa halaaa riwaayo kale waxay sheegaysay wuxuu furay saddex dalqadood buu furay laakiin saddexdu inay mar wada dhicin waxaa caddaynaya riwaayo kale ayaa caddaynaysa oo tilmaamaysaa fatallaqaha aakhira halaasi tatliiqaat wuxuu furay saddexda dalqadood tii ugu dembaysay ayuu furay fa arsala ilayha wakiilahu bishaciir fa ilayha wuxuu u soo diray abaa camri bna xafsin abuu camri bnu xafsin ilayha buu u soo diray u furay wakiilahu ninkii u wakiilka ahaa ayuu u soo diray bishaciirin heed inuu u geeyo ayuu ula soo diray shaciir waa heedda fa fasakhidathu waa u cadhootay fa qaala wuxuu yidhi wakiilkii baa u jawaabaya yacani waxaan yar muxuu igu soo dhiibayaa bay leedahay waxayna islahayd muddada aad ciddada ku jirtana masruuf baad ku leedahay bay islahayd fa qaala wuxuu yidhi wakiilkii wallaahi maa laki calaynaa min shay ilaahay baan ku dhaartaye maa laki calaynaa min shay naguma lihid waxba naguma lihid shay aad nagu leedahay aanu ka haysannaa ma jiro fa jaa'at rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxay u tagtay rasuulka calayhi asalaatu wasalaam fadakarat lahu dalik waxay u sheegtay arrinkaas ayay u sheegtay fa qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa laki calayhi nafaqa kuuma sugnaanin wax masruufa korkiisa kuma lihid oo kuguma sugnaa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa walaa sukna wax markaa gurigana kuma lihid riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu markaa ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa suknaa laki walaa nafaqa yacnii guri aad degto kuma lihid muddadaa ciddada aad ku jirto wax masruufana kuma lihid fa amaraha an tactadda fii beyti ummi shariik wuxuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam inay ku ciddo tirsato guriga ummu shariik inay ku ciddo tirsato ayuu amray umma qaala intaa dabadeed wuxuu yidhi tilka imra'atun yakhshaaha asxaabii tilka taasi imra'atun waa gabadh gabadhaasoo yakhshaahaa ay daboolayaan bimacnaa ay u tegayaan oo si badan ugu imanayaan asxaabii asxaabtaydu waxay gabadh deeqsiyad ah marka baahiduna waa badnayd marka aad baa loogu iman jiray oo gurigeeda loo iman jiray markaasay wax siin jirtay saxaabada u timaaddaa gabadha umushariki la yidhaahdaa imra'atun waa gabadh yakhshaaha ay aada ugu imanayaan asxaabii asxaabtaydu ay aad ugu imanayaan ictadii cinda bni ummi maktuum waxaad ku ciddo tirsataa ibni ummi maktuum saxaabiga la yidhaahdo agtiisa bimacnaa gurigiisa ku ciddo tirso fa innahu rajulun acma waayo waa nin indhala tadaciina siyaabaki waxaad dhiganaysaa dharkaaga ayaad dhiganaysaa oo ku arki maayo bimacnaa xijaab inaad mar walba sidato uma baahnid mar hadduu indhala yahay maadaama aanu ku arkayn wakhtiyada qaarkood baa dee markaa iska dhigaysaa khimaarkii ee iska dhigaysaa dharka wax ka mida oo xijaabka iska fudaydinaysa fa idaa xalalti markaad xalaalowdo oo aad baxdo fa aadiniinii i ogeysii markaad ciddo baxdo i ogeysii qaalat waxay tidhi falammaa xalaltu markaan xalaal noqday dakartu lahu waxaan u sheegay nebiga calayhi asalaatu wasalaam ana mucaawiyata bna abi sufyaan in mucaawiyo ina abi sufyaan ahi wa abaa jahmin iyo abaa jahmi khatabaani labaduba ay ii oo bimacnaa guur ay la soo qaadeen fa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalama wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ama abu jahmin abu jahmi miya falaa yadacu casaahu can caatiqih falaa yadacu dhigi maayo casaahu ushiisa dhigi maayo can caatiqihi degtiisa ka dhigi maayo culamada qaar waxay u fasireen inay markaa yidhaahdeen waa safar badan yahay oo ruuxa markaa safarka badan waa la yidhahdaa ushiisu sitaa ama degta u saaran tahay marka uu nagaadana waxaa la yidhaahdaa alqaa casa tasyaar ushii socodka ayuu tuuray baa la yidhahdaa weji labaad waa in la yidhaahdo maya waxaa laga tilmaamayaa dumarku aad u garaacaa waa nin dilmo badan wejigaa dambaana arjax ah waayo riwaayo kale ayaa waxay ku daraysaa fadarraabun linnisaa'i laa yadacu casaahu can caatiqih fadarraabun linnisaa'i waa mid dumarka u garaacis badan oo laa yadacu casaahu can caatiqi ushiisa degtiisa kama dhigo bimacnaa ushi waa ka soo horraysaa haddii qalad yari dhaco dhengaddu waa ka soo horraysaa wa ammaa mucaawiyatu mucaawiye miya fa sucluukun laa maala lah waa faqiir aan xoolo lahayn sucluuk waa faqiir waa suclukun sacaaliig sida cusfurun casaafiir inkixii usaamata bna zaydin waxaad guursataa usaamo ina zayd ah fa karihathu way nacdo waa karaahiyaysatay inay usaamo guursato ayay karaahiyaysatay umma qaala haddana wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inkixii usaamata bna zaydin guurso usaamoo ina zayd ah faatima waxay tidhi fa nakaxtuhu waa guursaday fajacala allaahu fiihi khayraa ilaahay arrinkaa gudihiisa wuxuu ka yeelay khayr ayuu ka yeelay wakhtabadtu bihi waana ku farxay oo waa majeertay khibtadu majeeradkaa la yidhaahdaa shayga la jeclaysto ee la majeerto ama la kanto ayaa la yidhahdaa marka waxay tilmaamaysaa inay dhaqan wanaag iyo akhlaaq wanaagsan iyo khayr badan ay ka heshay oo ilaahay khayr badan ka siiyey wuxuu ku saabsan yahay isaguna talaaqa ayuu ku saabsan yahay faatima binti qays waxaa qabi jiray abu camri bnu xafsin ayaa qabi jiray abuu camri waa furay faatima dalqaddii ugu dambaysee saddexaad ayuu furay marka talaaq battiya buu noqday markuu furayana waa ka maqnaa haddaba wuxuu u soo diray nin wakiilu ah buu yidhi raashin u gee shaciir ah raashin shaciir ah ayuu yidhi u gee raashinkaasina wuxuu ahaa baa la yidhi shan saac ayuu ahaa oo shaciira waxay noqonayaan toban kiilo iyo wax yar wuxuu kaloo ugu daray shan saacoo iyaguna timir ah intaa in la egoo timir ah ninka ka wakiilkaa wuxuu ahaa cayaash ibnu abi rabiica ayuu ahaa marka cayaash buu u wakiishay waxay islahayd faatimo waxaad ku leedahay guri aad intaa ciddada ku jirto degganaato degganaanshaha waad ku leedahay masruufna waad ku leedahay islahayd dabeed nabiga sala allahu alayh wasalam bay u soo ashkatootay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay wax markaa masruufa iyo wax guri inuu dejiyo ah muddaday ciddada ku jirto inaynay ku lahayn ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan gabadh kastoo la furaa oo ciddalihi intay ciddada ka baxayso inay nafaqo masruuf iyo deganaansho mid walba inay ninka ku leedahay guri ay deganaato muddada ay ciddada ku jirto iyo masruuf mid walba inay ku leedahay culamada qaar qabaan xadiidkan ise waa ka hor imanaya saas aawadeed ayaa ahlucilmiga qaarkood waxay mareen qowlkooduna saxiix uu yahay gabadha haddii talaaqeedu uu yahay talaaq talaaq batiya hadduu yahay oo dalqadihii ay dhammaadeen oo wax raajacsiya aanu jirin xaalka caynkaasa masruuf yeelanaynin muddaday ciddada ku jirto guri ay degganaatana ninka aynay ku lahayn mooyaane inay tahay mid uur leh gabadha dalaaqa batiga a ah lagu furo saddexda dalqadood dhammaystirmeen hadday tahay mid uur leh uurkay ku mutaysanaysaa degganaanshaha iyo masruufka mid walba allah wuxuu yidhi wa in kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahun waa caam hadday urun saaxiib yihiin masruufa ilaa uurkooda ay dhigayaan lamana kala saarin dalaaqoodu inuu rajci yahay iyo inaanu rajaca ahayn lama kala saarin markaa saas aawadeed hadday uur leedahay waa ka soo hadhaysaa laakiin haddii kale masruufna yeelan mayso muddada ay ciddada ku jirto qowlka saxiixa marka lagu socdo gurina ku yeelan mayso faatima binti qays oo xadiiska soo warisayna saasay ku dooday saxaabada qaarkood baa ictiraaday oo cumar bnu khataab waxa uu arkaayey inay masruuf yeelanayso guri ay degganaatana ay yeelanayso dabeedna waa ta laga soo naqliyo inuu yidhi laa nadacu kitaaba rabbina liqowli imra'atin laa nadri axafidat am nasiyat ugama tegayno kitaabka rabbi gabadhi hadalay tidhi oo aanaan garanayn inay xafiday iyo inay illowday aanaan kala garanayn ugama tegayno faatima binti qays waxay ahayd faqiiha waa la dooday cumaroo waxay tilmaantay kitaabka laftiisu xadiiska ay sheegtay inaanu ka hor imanayn oo waxay tidhi ilaahay wuxuu yidhi lacalla allaha yuxdisu bacda dalika amraa famaada yaxdisu bacda alaas bal saddexda dalqadood markay dhammaystirmaan waxa soo darriyaya maxay tahay famaada yaxdusu bacda alaas waxay uga jeeddaa xadiidka aan soo wariyey kitaabka rabbina kama hor imanayo faadima binti qaysna hadal iyadu iska tidhi ma aha ee waa xadiis nebi bay soo warisay waana siqo cadli ah wax lagu dafciyaa mar haddaanu jirin waa in la aqbalaa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu mafhuum mukhaalafaha waxaa laga qaadanayaa cadli hadduu soo weriyo in la aqbalo saas aawoodee ixtimaal lays odhanaayo armay ilowday ama qaldantay in looga tagaa sax noqon mayso laakiin cudriga cumar wuxuu yahay inuu isyidhi kitaabka ilaahay baa ka hor imanaya xadiiskanna cid kaloo la soo warisay maad maqal dumarkana xifdigoodu lama mid ahaa xifdiga ragga an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa saas aawadee maadaama kitaabka qur'aanku caaridaayo warka noocana waa laga tawaqufaya ee gabadhu sheegtay laakiin saxdu waxay tahay in xadiiskan la aqbalo la qaato ayay saxdu tahay culamadiina waxay ka leeyihiin mas'alada saddex qowl qowl odhanaayo nafaqa iyo sugnaba waa yeelanaysaa walow talaaqu batiba ha ahaado talqaduha ha iyo qowl odhanaaya labada midna yeelan mayso iyo qowl kala farqinaya oo midna siinaya midna u diidaya aalaatatu aqwaal laakiin saddexda qowl waxaa ugu arjaxsan min xaysu daliil qowlka odhanaaya laa suknaa laki walaa nafaqa oo xadiisku sheegaayo labada midna inayn lahayn weliba waa saaxibatu lqisa oo ruuxu marka qisadu isaga ku saabsan tahay waa u qaybis badan yahay axwaalaha dadka kale waxaa dhici karta inuu wax ka ilaawo laakiin arrin ay gabadhani u qabtay inay ninkan ku leedahay masruuf iyo guri uu dejiyo mid walba muddaday ciddada ku jirto oo arrinka noocaasa inuu siin waaye ay ka xanaaqday oo ay nebiga u ashkatoobtay oo nebigii markaa uu sidii xukun ku soo saaray uu dabeedna markaa uu yidhi markaa heblaayo gurigeeda deg oo ku ciddo tirso kadib uu ka beddelo haddana uu yidhi maya waxaad ku ciddo tirsataa ibnu ummi maktuum agtiis xadadka intaa la eg inay ilowdaa waa ismoodsiisaa waxaan jirin waa arrin markaa baciid jiddan ah aad iyo aad baciid u ah saas aawadeed saxdu waxay tahay in la aqbalo oo la qaato weeye ahlucilmiga qaarkood waxay uga qiyaasteen alaaqii saddexda ay dhammaystirmeen yacni alaaqyada iyaduna markaa baynuunadu ay uga timi ama fasakh daraaddeed ceeb loo fasakhay ama khulci daraaddeed ama wax la mida waxay leeyihin kuwaa laftoodu mar haddaan rajco lagu lahayn culammada qaar baa uga qiyaastay culammada qaarna taa ugamay qiyaasan bacdu ahlicilmi ayaa uga qiyaastay waxyaalaha laga qaadanayo xadiidkan waxaa ka mid a kow gabadha iyadoo laga maqan yahay in lasoo furaa inay dhici karto waayo ninkeeda oo yeman ku maqan ayaa soo furay faatima binti qays waxaa kaloo ka mida waxyaalaha lagala baxaayo dalaaqa inaan loo shardinaynin raalli ahaansho gabadhu ay ka raalli tahay muwaajaho uu la waajaho oo horteeda ka yidhaahdana inaan loo shardinayn waxaa kaloo laga qaadanayaa dalaaqa in gabadha la gaadhsiiyo in cid loo wakiilan karo waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam nasteexadiisu siday u weynayd oo ummadda ugu nasteexaynayey waayo gabadhan wuxuu ugu nasteexeeyey markii hore inay ummu agteeda ku ciddo tirsato kadib wuxuu xasuustay in markaa raggu aada ugu yimaadaan rag saxaabiyu gurigaas imaatinkiisa inay ku badan yihiin dabeedna taa inay ku dhibaatoon karto ayuu markaa gartay marka mid uga sahlan ayuu u tilmaamay oo ah ibnu ummi maktuum gurigiisa inay ku ciddo tirsato waxaa laga qaadanayaa ruuxu wuxuu soo jeediyo inuu ka noqon karo wax ka maslaxo badan oo ka wanaag badan hadduu garto oo ogaado inuu u noqon karo yaan la odhanayin sidaan idhi kama laabto waxaa laga qaadanayaa ruuxa in hooyadii loogu abtiriyaa inay bannaan tahay khaas ahaan hadduu ku caanbaxo oo inay heblaayo la odhan karo waxaa laga qaadanayaa ceebaha khalqiga ah sheegista la sheegayaa haddii maslaxa ku jirto isagina aanu karaahiyaysanayn in lagu sheegi karo fa innahu rajulun acmaa tadaciina siyaabaki cindahu waxaa laga qaadanayaa ninka indhahala in laga xijaabtaa oo gacmaha iyo wejiga iyo addimada hoose iyo in laga qariyaa inaynay laasim ahayn waxaa jira xadiis dacfi ku jira oo tilmaamaya ninka indhahala maadaama adigu aad arkayso waad ka xijaabanaysaa tilmaamaya jira laakiin xadiiskaasi waa daciif xadiiskan baa saxiixa ku sugan waxaa laga qaadanayaa gabadhu ninka ajnabigaa ah inay eegto hadday fitno ka aamin tahay inaan markaa dhibi ku sugnayn laakiin bisharti waa inay fitno ka aamin tahay bacdu ahlicilmi baa taas kala baxay wejigay ka deliishanayaan culamada qaarkood mas'aladaa waxay tahay dee iyadu iyadoo indhaqabta yacni lama odhan nin ajnabiyaa jooge si aydaan isu arkin guri aan ninba joogin waa inaad tagtaa dee araggiisii maadaama aanu arkaynin baa laga dhigay inay ku ciddo tirsato lamana odhan de adigii adigiiba arkaye gabadh markaa aan nin la joogin waa inaad u tagtaa lama odhan marka nadarkii inaan iyada loo diidin bay culamada qaarkood ka istimbaadeen laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin sida qadulbasarka loo amray ragga ayaa dumarkana loo amray waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun waxyaalaha xadiiskan lagala baxayo waxaa ka mid a ah, ee laga deliishanayo gabadhii marka loo khidbaynaayo iyadoo nin u khidbeeyey haddii mid kale aanu ka warqabin inuu u khidbayn karo mar haddaanu ogaynna waxba kama saaraa masale kale waa kala baxaan culammadiio gabadhu hadday carmal tahay oo ninka hore u khidbeeyey aan la aqbalin walow hadalkii haba soo celcelinaye in khidbo kale loo loo khidbeeyaa oo nin kale u khidbeeyaa dhibi kuma sugna waayo kii hore lama ajiibin mar haddaan la aqbalin walow isagu yaanu quusan quusanbe waa loo khidbayn karaa waayo nebiga waxay u sheegtay faatima bintu qays in laba nin u khidbeeyeen kumana odhan say laba nin kugu wada khidbeeyaan laba khidbadood ma kulmi karaane waxayna ugu sheegaysaa inay kala tashato kadib nebigu sala allahu alayh wasalam labadii wuxuu u sheegay ceeb ay leeyihiin ayuu u sheegay dabeedna khidbo kale ayuu markaa nebigu ugu khidbeeyey oo usaamo inay guursato ayuu kula teliyey marka khidbada hore haddaan la ajiibin oo la aqbalin khidbo kale waa laga korgeyn karaa laakiin khidbadii hore hadday qabuul heshay xaalka caynkaasa ayaa lagu xambaaraya xadiiska nahaye oo reebaya yacnii in khidba khidba laga dulgeeyo diidaya waxaa kaloo lagala baxayaa ruuxa lala tashadee mustashaarka ah in wixii ceeba uu ka og yahay cidda lagala tashaday inuu u sheegaayo fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan haddii ruuxii marka lala tashado laa yasluxu lak kuma habboona inuu yidhaahdo ayuu ku kaaftoomayaa hadday intaasi kaafin karto iyaga laftoodu may itlaaqina waxay yidhahdeen hadday kaafin kartay yidhahdeen marka xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu markii odhan lahaa laa yasluxu lak faatima binti qays waxaa dhici kari lahayd inay ku kaaftoonto maadaama khabarka nebigu sala allahu aleyh wasalam khabarka basharka kale uu ka duwan yahy haddana maca dalik nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu u sheegay inta mid walba ku sugan ama ceebta ku sugan buu u sheegay ee kuma kaaftoomin inuu yidhahdo laa yasluxu lak taasna wuxuu yidhi waa libayaan aljawaas suu u caddeeyo jawaaska markaa inay bannaan tahay si u caddeeyo ayuu sidaa u sheegay nebigu calayhi asalaatu wasalaam waxaa jirta umuuro kiibadu ay ku bannaan tahay oo ilaa lix umuurood culammadu ay gaadhsiiyaan tadallam wastacin wastafti xadir wacarif wadkuran fisqa almujaahir yacni waxa weye waa sittatu umuur waa lix arrin tadallam wastacin wastafti xadir wacarif wadkuran fisqa almujaahir sheekh jawjani la yidhahdaa loo nisbeeyaa waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu kula taliyey in usaamatu bna zayd ay guursatuu nebigu kula taliyey calayhi asalaatu wasalaam iyadu waa karaahiyaysatay mar labaad wuu ku celiyey inkixii usaama waxaa laga qaadanayaa ruuxa naasixa cid la talinaya nasteexadii haddii laga aqbali waayo mar labaad inuu ku celin karo usaama way guursatay waxaanay tidhi fajacala allahu fiihi khayraa wakhtabadtu bihi xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey oo bukhaari ma soo werin shardiga kitaabkuna wuxuu ahaa axaadiista bukhaari iyo muslim isku waafaqeen keliyaan soo aroorinayaa marka wuxuu ka mid yahay axaadiista labada midkood la gaar noqday ee shiikhuu soo arooriyey ayuu ka mid yahay waxaa laga qaadanayaa shakhsigu wuxuu karaahiyaystay inay dhici karto in khayr badani ku jiro baabulcidda wuxuu u baab yahay ciddada waa cidda tirsadka can subaycata alaslamiyati annaha kaanat taxta sacdi bni khawlah wa huwa min bani caamir bni lu'ay bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen subaycata alaslamiya inay ahaan jirtay taxta sacdi bni khawlah yacni ninka sacdi bni khawla la yidhaahdaa gabadhuu qabi jiray ayay ahaan jirtay yani ninkaa hoostiisay ku sugnayd waxaa loo jeedaa amarkiis iyo taacadiisay ku sugnayd bimacnaa zawjay u ahayd wa huwa min bani caamir ibni lu'ay qoladaa markaa bani caamir ibnu lu'ayi ayaanu ka mid ahaa waa laf quraysh ka mid ah wa kaana miman shahida badra waxaanu ka mid ahaa raggii beder ka qayb galay ayuu ka mid ahaa fa tuwaffiya canhaa waa markaa laga oofsado ninkii baa ka dhintay fii xajati alwadaac xajkii sagootiga gudihiisa ayuu ku dhintay wuxuu dhintay wahiya xaamilun walxaal hiya iyadu xaamilun ay uur leedahay ayuu dhintay iyada oo uur leh ayuu dhintay falam tanshab an wadacat xamlaha bacda wafaatihi may sugnaan inay dhigto uurkeedii bacda wafaatihi geeridii si dabadeed inay dhigto bimacnaa isla markii uu dhintayba in yar dabadeed bay u mushay falammaa tacallat min nifaasiha markay ka baxday nifaaskeedii oo ay ka daahir noqotay tajammalat waa isqurxisay nifaaskii markay ka daahir noqotay dhiiggii nifaaska tajammalat way isqurxisay lilkhutaab ragga u khidbaynaaya guur ka doonaaya ayay isu qurxisay yacnii ixdaadkii bay ka baxday iyo isbasaasayntiiyo wixii la mida oo waxay noqotay markaa inay yacni isbasaasayntii ay ka baxdo dharkii mihnada ay qaadan jirtay ee markii hore liitayna inay iska dhaafto dhar caadiya ay markaa qaadato fa dakhala calayha abu sanaabili ibnu backak waxaa u soo galay abusanaabil ibnu backak baa u soo galay waa rajulu min bani cabdiddaar waa nin reer bani cabdiddaar ah fa qaala wuxuu uhi maalii araakii mutajammilah maxaa ii sugnaaday araakii xaalaan ku arkaayo mutajamilatan xaalaad isqurxisay aan ku arkaayo lacallaki tarjiina annikaax waxaa laga yaabaa inaad rajaynayso guur fa qaala laha wuxuu ku yidhi markaa ninkii nusakha qaar baa lahaa kordhinaya dhib male maa lii araaki mutajamila lacallaki tarjiina nikaax waxaa laga yaabaa inaad rajaynayso guur wallaahi maa anti binaakixin ilaahay baan ku dhaartee ma guursanaysid xataa tamura calayki arbacatu ashhurin wa cashrun ilaa ay ku soo marto korkaaga afar bilood iyo toban habeen ay ku soo maraan qaalat subaycatu subayca waxay tidhi falammaa qaala lii daalik markuu sidaa igu yidhi jamactu calaya hiyaabii dharkaygii baan urursaday oo aan kulansaday dharkaygii yacni dhar baan gashaday marka waxay xijaab iyo dhar baan gashaday xiina amsaytu goortii aan galabaystay faataytu ataytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxaan u imi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam fa sa'altuhu can dalik waxaan weydiiyey arrinkaas fa wuxuu i fatwoodo oo iiga jawaabay biannii qad xalaltu inaan xalaal noqday oo ciddadii ka baxay xiina wadactu xamlii markaan uurkaygii dhigay inaan ciddadii ka baxay ayuu ii fatwoodo igu jawaabay wa amaranii bitaswiiji in badaa lii wa amaranii wuxuu amray bitaswiiji guursad ayuu amray taswiij waxaa loo jeedaa hadda tasawuj baa loo jeedaa inaan guursadaa la lai amray in badaa lii hadduu ii muuqdo oo ii daahiro hadday ii muuqato inaan guursado inaan guursadu ii amray nabigu calayhi salaatu wasalaam qaala ibnu shihaabin ibnu shihaab waxau ihi waa zuhriye walaa araa ba'san an tatazawaja xiina wadacat uma arko wax dhiba an tatazawaja inay guursato gabadhu wax dhiba uma arko xiina wadacat goortay uurka dhigto wa in kaanat fii damiha haba ahaato mid dhiiggii nifaaska ku sugan hayra annahu laa yaqrabuha zawjuha xataa tadhura mooyaane inaanu ninkeedu u dhowaanayn ilaa ay daahir noqoto bimacnaa iyadoo dhiiggii nifaas kale waa la meherin karaa marka in la meheriyaa ma diidayo dhiigga nifaasku laakiin tegitaanu u tagaa uma bannaanaanayso ilaa ay ka daahir noqoto xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim baa soo wariyey xadiiskani wuxuu ku tusinayaa gabadhii uurka lahayd inay ku cadadbaxayso uurka inay dhigto oo haddii gabadha laga dhinto uurna ay leedahay cadadbaxeedu wuxuu noqonayaa uurka inay dhigtay noqonays goortay uurka dhigaysa ama ha dhowaato ama ha dheeraato afartii bilood iyo tobankii habeen ha ka badato ama ha ka yaraato saas aawadee qowlka culammada qaar ay mareen oo ku saabsan abcadulajalayn labada markaa ajal ama labada muddo ama labada ciddo ta fogaanshaha badan bay tirsanaysaa inaanu sax ahayn baa laga qaadanayaa qowlkaasiyo saxiixu u yahay inay marlayba uurka inay dhigto ku cadad baxayso abcadalajalaynku waa maxay bimacnaa gabadhii baa laga dhintay iyadoo uur leh mar waxaa soo horraynaya afartii bilood iyo tobankii habeen marna waxaa soo horraynaya uurka inay dhigto marka labadaba waa inay ka wada baxdaa haddii marka uu ninku ka dhintay in yar dabadeed ay uurkii dhigto waa inay sugtaa afar bilood iyo toban habeen waayo labada ajalood waxa fog afarta bilood iyo tobanka habeen baa markaa fog haddii waxa weeye yada uur yar leh uu ninku dhinto oo laga yaabo siddeed bilood inay dib u siddo ama sagaal bilood ama wax ku dhow dee afartii bilood iyo tobankii habeen baa soo horraynaya abacdulajalaynku markaana wuxuu noqonayaa uurka inay dhigto marka layba waxay tirsanaysaa labada ka dambeeyay tirsanaysaa qawl sidaa odhanayaa jira macnaheeduna waxay tahay ixtiyaatan labadaba waa inay uga wada baxdaa si aan labada aayadood midnaba uga hor iman waaladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra iyo aayadda kale wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun sidaa waxaa laga soo wariyaa saxaabada qaarkood oo sida cabdulaahi bnu cabaas iyo caliy bnu abi taalib laga sheego abcadulajalaynku xadiiskani markaa wuxuu inoo caddaynayaa gabadhi abcadulajalayn marnaba inaynay tirsanayne haddii laga dhinto mar layba uurka dhigistiisa inay tirsanayso walow qadar yar dabadeedba uurka dhigis isu ha noqdee oo marka ay ninku dhintay haddii saacada dabadeed ay gabadhii umusho way baxday isla markaaba waa la meherin karaa marka xadiidkan baa caddaynaya labada aayadoodna mid walba waa cumuuman wa khusuusun min wajhi lafdigeedu geesna caan buu ka yahay geesna khaas buu ka yahay ta kalena waa saas in la eg marka daliil kala furanaya haddaba la helaya labada cumuumka la khasisayo daliilkii waa xadiidkan ayaamo yar dabadeed bay gabadhu umushay waxaan filayaa riwaayaadka qaarkood inay sheegayeen ayaamo labaatan ku dhow inay ahayd goortay umushay iyadoo geeridii laga joogo maalmaha yar ayay markaa umushay waxyaalaha laga qaadanaayo waxaa ka mid a yacnii gabadha uur kale ee laga dhinto inay marleebe ku caddadbaxayso uurkaa inay dhigto waa qodob muddadu ha yaraato ama ha badnaato uurka inay dhigta marka la leeyahayna waxaa loo jeedaa waxa uurka ku jiro oo dhammi waa in marka ay wada dhigtaa wa ulaatu laxmaali ajalahunna an yadacna xamlahunna xamlahunnana waa caam jamiica alxamli waa inay dhigtaa hadday mataana sido mataanihiina kala dambeeyaan ka hore inay dhigto ku caddad bixi mayso waxallo waxa uurkeeda ku jiraa waa inuu soo wada baxaa ee mataanka horey ku caddadbaxaysaa wax jira maaha an yadacna xamlahunna xamli wuxuu faa'iideynayaa cumuum waayo macrifa loo idaafeeyey marka jamiica alxamli waa inay dhigta haddayna jamiica alxamli dhigin dee bacd alxamli bay dhigtay saas aawadeed kuma cadadbaxayso bacdulxamli ee waa inay dhigtaa xamlahun xamligeedoo dhammaystiran way dhigtaa waxaa kaloo laga qaadanaya dumarka saxaabada ahi inay xalaal miirad badnaayeen marka haddii wax ka ishkaal galaan nebiga inay u tegi jireen oo weydiin jireen ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya gabadhu markay soo baxayso inay xijaabanayso oo xijaab la'aan ayna ku soo baxayn waxaa kaloo laga qaadanayaa gabadha laga dhinto inay ixdaad la imanayso oo dharkii quruxda iyo waxyaalahaas ay iska ilaalinayso waxaa kaloo laga qaadanayaa ixdaadku inuu ku dhammaanayo caddadbaxa oo hadday caddadbaxdo ixdaad ma jirayo way isqurxinaysaa walow wakhtiga ka soo wareegay geerida haba yaraado waxaa kaloo laga qaadanayaa gabadhii ajnabiga ahayd in lala hadlaa inay bannaan tahay haddii aan fitno laga baqayn wa hiya xaamilun waa jumla xaaliya marka ta lama gelin oo xaamilatun lama odhan culammada qaarkood waxay leeyihiin sifa dumar ku gaara weeyaanoo maadaama sifa dumar ku gaara ay tahay in taa'ulfaariqa lagu daro waxba markaa looma baahnaa inkastoo culamada qaarkood yidhaahdeen taa'ulfaariqa waa loo baahanaya haddii loo jeedo mutalabis bay ku tahay laakiin xadiidkan iyo xadiidka hore aynu soo marray wa hiya xaa'id tilmaamayey labaduba waxay caddaynayaan taa'ulfaariqa in waxba la geliyo inay laazim ahayn iyadoo mutalabis ay markaa ku tahay ficilkaas ibnu maalik isagu wuxuu maraa wasfiga dumarka ku gaarka ah haddii looga jeedo mutalabisay ku tahay haddii looga jeedo ilaaba ilaa waa in taada la geliyaa wama min asifaati bilunhaa yukhas can taa in istaghna lianna lafda nas wa xaysu macna alficli yunwataa tarid kadii hadan murdicatun tiflan welid laa bayt buu ku cabbiraa wuxuu yihi wixii sifaad ee dumar lagu gaar yeelo ta waa ka maarmay waayo lafdigaaba nas iskaga ah oo iskaga cad markaasuu haddana ka daba yimi oo wuxuu yidhi laakiin marka loo jeedo macnihii ficilka bay ku jirtaa marka loo jeedo ta'du waa imanaysaa buu yidhi laazim kadii hadan murdicatun tiflan welid wuxuu ka daliishaday tadharu kullu murdicatin cama ardacat murdicatin laakiin culamada qaarkood waxay leeyihiin markaa lafteedu waa jaaza wajaaza labada xadiis aynu soo marayna waxay caddaynayaan jawaas inay tahay ayay caddaynayaan can zaynaba binti ummi salamata radia allaahu canhumaa qaalat zaynab waxay sheegtay oyna ummi salama ah tuwaffiya xamiimun liummi xabiiba waxaa la oofsaday shaksi la qaraaba a ummu xabiiba ayaa la oofsaday fa dacat bisufratin waxay u yeedhay oo ay dalabtay baa loo jeedaa bisufratin wax huruud ah oo diib iyo udgoonno ku jiro wax huruud ah oo udgoon leh ayay dalabtay fa masaxat bidiraacyha waxay ku masaxdoo marisay dhudhummadeeday marisay faqaalat waxay tidhi innamaa asnacu haada waxaan kan u samaynayaa oo keliya liannii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waxaan ka maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanaayo laa yaxilu limra'atin tu'minu billaahi walyowmi alaakhir uma xalaalaha gabadh tu'minu billaahi ilaahay rumaynaysa walyowmi alaakhiri maalinta dambo qiyaamada ana rumaynaysaa an tuxidda calaa mayitin inay markaa wax ixdaad u samayso oo quruxda isaga dayso oo isu basaasayso calaa mayitin ruux dhintay fawqa halaasin saddex habeen wax ka badan ila calaa zawjin nin dhimashadii inay isu basaasaynaysa mooyaane arbacata ashhurin wa cashra isaga waxay isu basaasaynaysaa afar bilood iyo toban habeen ayay isu basaasaynaysaa xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkanna wuxuu sheegayaa in markaa gabadha marka ninku ka dhinto inay isbasaasaynayso xadiis dambana waa inoo sii caddaynaya macnaha basaasaynta isbasaasaynayso ayna quruxda qaadanayn dharka quruxda badan aynay marka waxa weeyaan yani cilaan iyo ismarinayn yani waxa weeye huruud iyo wax la mida yani aynay waxyaalaha ismarinayn ayna udgoon taabanaynin yani dharka mihnada ay qaadanayso xadiis dambaa inoo sii caddayn doonaa marka ninka qariibka u ahee ka dhintay ummu xabiiba sida saxiixaynka ku soo aroortay wuxuu ahaa aabbaheed abu sufyaan buu ahaa abu sufyaan ayuu ahaa marka waxay doonaysay isbasaasayntii inaynay ku sugnaan mar haddii saddexdii habeen dhammaadeen saasay markaa doonaysay ninku markuu dhinto inay ixdaad gabadhu la timaaddo quruxda iska dayso iyo udgoonkiiyo waxyaalahaasi waa shay ku waajib ah laakiin aqaaribteeda kale cid ka mida ah hadday ka dhimato ixdaad inay la timaadaa arrin ku waajiba maaha saddex habeen inay ixdaad la timaadaa waajib kuma ahee waa arrin u jaa'iso u bannaan saddexda wixii ka badanna inay ixdaadula timaadaa oo quruxda uga tagtaa iyo udgoonka iyo yacni waxyaalaha ay uga tagtaa inuu aqaaribteeda cid ka mida dhimatay mid u xalaala ma aha oo mid u bannaan ma aha waa mid ka xaaraana weeye waa mid ka xaaraana weeyaan riwaayo lagu soo wariyey waa jirtaa yaziid buu ahaa markuu dhintay walaalkeed yaziid markuu dhintay laakiin waxaa saxiixa sida hore ayaa saxiixa sida hore ayaa saxiixa waxaa laga qaadanayaa oo xadiidkan waxyaalaha laga daliishanaayo ka mida yacni sida ummu xabiiba ugu dadaalaysay inay markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiiskiisa ay ku camalfasho oo aynay markaa u khilaafin siday ugu dadaalaysay ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa xaqa ninku inuu weyn yahay ayaa laga qaadanaya maadaama la yidhi afar bilood iyo toban habeen inay isu basaasayso ayaa ku waajiba haddii aanay uur lahayn hadday uur leedahayna intay uurka leedaho dhan inay isu basaasayso ayaa ku waajiba can ummi caطiyata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ummu caiya waxay sheegtay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi laa tuxidu imra'atun cala mayitin fawqa halaasin ila cala zawjin arbacata ashhurin wa cashra laa tuxidda haddii loo dabdiyo waxay noqonaysaa nahyi gabadhii ixdaad yaynay samaynin laa tuxiddu haddii la yidhaahdo la laadu inay tahay naafiya marka kalena waa naahiya marka laa tuxiddu ixdaad ma samaynayso isma basaasaynayso imra'atun gabadhi yacnii yaynay isbasaasaynin waa nafyun yuraadu bihi nahyu ama waa khabarun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa khabar looga jeedo nahyi calaa maytin mid dhintay yaynay markaa isu basaasaynin fawqa halaasin saddex habeen wax ka koreeya yaynay isu basaasaynin ila calaa zawjin nin inay isu basaasaysa mooyaane maydka laga reebayaa yacnii maydku inuu nin yahay mooyaane cid kale oo dhimatay inay isu basaasaynin saddex habeen wax ka badan arbacata ashhurin wa cashraa alistisnaau min annafyi ihbaatun macnuhu wuxuu u dhacayaa zawj way isu basaasaynaysaa arbacata ashhurin wa cashra waxay isu basaasaynaysaa afar bilood iyo toban habeen ayay isu basaasaynaysaa ninku hadduu ka dhinto walaa talbasu thawban masbuuqa walaa talbasu ma xidhanayso gabadhu thawban mara xidhan mayso marka ninku ka dhinto masbuuqan la sibaaqeeyo sibaaq la mariyey ma xidhanayso ilaa thawba casbin yacnii mara casbi mooyaane mara kale oo la sibaaqeeyo xidhan mayso marada casbigana waxay ahayd maryo laga keeni jiray xagga yaman oo madow iyo caddaan isugu jira kaasaa la odhan jiray sawba casbin walaa taktaxilu ma indha kuulanayso oo indhakuul ma marsanayso muddada ixdaadka ay ku jirto ilaa intay ka caddadbaxayso markuu ninku ka dhintay markuu ninku ka dhintay ma indha kuulanayso muddada ay ixdaadka ku jirto walaa tamasu tiiban mana taabanayso udgoon ma taabanayso wax udgoon le isma marinayso noocu doonaba ha noqdeen ilaa idaa tahurat inay daahir noqoto mooyaane oo dhiiggii markaa xaydka ay ka daahir noqoto wakadaa nifaaskuna waa la mide nubdatan min qustin aw adfaarin marka ay daahirka noqoto waxay ismarinaysaa nubdatan in yar oo min qustin yacni markaa cuudulhindiga marka ah geedka qustiga la yidhaahdo ee udgoonka leh kaasay ismarinaysaa oo urtii dhiigga ku tagsiinaysa aw adfaarin ama nooc kale oo marka adfaar la yidhaahdo waa nooc udgoon oo tiib ah marka adfaar waxaa loo yidhi wuxuu shabbahaa marka dufriga ama ciddida ayuu shabbahaa marka adfaar baa la yidhaahdaa waa nooc marka waxaweye isaguna udgoona markaa weeye marka kuwaa waxay ismarinaysaa loo ruqseeyey wakhtiyada ay caadada ka maydhanayso si urtii dhiigga ay isaga tegsiiso alcasbu hiyaabun min alyaman fiiha bayaadun wa sawaad casbigo waa maryo yaman xaggeed ka yimaada oo uu ku sugan yahay caddaan iyo madow isugu jira wannubdatu ashay lyasiir nubdaduna waa qitca yar ama waa shay yar waalqustu alcuudu qusdiguna waa cuudka aw nawcun min atiibi ama nooc udgoonka ka mida oo tubakhiru bihi nufasaa ay bukhuur ahaan u shidato dumarka yacnii dhiigga caadada ka maydhanaya ama dhiigga nifaaska ka maydhanaya dhiigga caadada lafteeda waa la yidhaahdaa markaa nifaas waa lagu iطlaaqaa annafisti waa ku soo aroortay adfaarna jinsun min atiib waa nooc diibka ka mida ama udgoonka ka mida laa waaxida lahu min lafdi yacnii jamacaasuu u soo arooray lafdigiisa mufrad male markaa waaxid aho midh sheegaya yacni mufrad lafdigiisa laga keenay ma jiro oo dufrun haddii la yidhahdo ciddida caadiga ku dhiciye lama odhanaayo udgoonkan baa markaa looga jeedaa dufri haddii la yidhahdo jamacaasunbaa loogu isticmaalay marka waaxid macnihiisa ka yimaada mooyaane mid lafdigiisa ka yimaada lama hayo wa qiila waxaa la yidhi huwa citrun aswadu waa cadar madow baa la yidhi oo alqicatu minhu tushbihu dufra yacnii qica ka mida ama qayb ka midii ay shabbahayso ciddida ay shabahayso xadiidkan ummu catiya waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaanu ka hadlayaa gabadha marka ninku ka dhinto ixdaadka ay la imanaysa ayuu sheegayaa waa innagii soo sheegnay gabadhu inay ixdaad samaysaa marka geeriyi ku timaaddo inuu u qaybsamo mid jaa'isa iyo mid waajiba ka jaa'iskii wuxuu noqonayaa cid kale oo qaraabadeedii hadday dhimato oo aan zawju ahayn cid aan zawjkeedii ahayn hadday ka dhimato ama aabbaheed ha noqdo ama walaalkeed ha noqdo ama ilmo ay dhashay ha noqdo ama cid kaleo aqaaribteeda ka midaba ha noqdee waxay samayn kartaa nooc ay la iman kartaa laakiin waa ixdaad jaa'is ah ee mid waajiba ma aha qadarkay haddaba la iman kartaa waa saddex habeen iyo saddexdooda maalmood kama badin karto intaas haddii ixdaadkii ay ka badiso inay isbasaasaynayso geerida daraaddeed isu basaasaynayso geerida ku timi oo ay udgoonka iyo waxyaalaha la midka ah iska ilaalinayso cidda ka in ay tahay cid uun markaa aan ninkeedii ahayn saddex habeen iyo saddex maalmood hadday ka badiso waa ku dembaabayse waxay noqonaysaa midaan taasi u bannaanayn laakiin ilaa saddex habeen iyo saddex maalmood ruksay u haysataa waa u jaa'is haddayse la iman weydo saddexdaa habeen iyo saddexdaa maalmood ixdaadkii ay la iman weydo iyadoo qaraabadeedii cid ka midi ah ay ka dhimatay markaana laa xaraja calayha wax dembiga korkeeda ma saara waayo ixdaadkaasi aan zawj laga ixdaadayn bimacnaa aan laysu basaasaynayn ee qof kaloo dhintay laysu basaasaynaya mid jaa'is u ahaaye mid waajiba ma aha saddexda habeen gudahooda wuu bannaanaa ka badanna maba bannaanaba haddii ninkeedu gabadha ka dhinto haddii gabadha ninkeedu ka dhinto waxay la imanaysaa ixdaad bay la imanaysaa ixdaadkaasina waa mid waajiba ixdaadkaasi wuxuu noqonayaa inay iska ilaaliso wax alla wixii markaa qurux ah ama udgoon ah ama indha kuulasho ah ama dhar quruxsanoo bilicle ah yacni kullu daalika waa iska ilaalinaysa waxallo wixii udgoona mid la ysmariyo mid la shito midnaba ma isticmaalayso waxyaalaha la ysku qurxiyo ismarin mayso oo cusbur iyo cilaan iyo waxyaalo la mida markaa waxba isma marinayso yacni huruud ma marsanayso dhar biliclahoo qurux badan ma xidhanayso ma indha kuulanayso yacni waxay samaynaysa isbasaasayn dharkay xidhanaysaana waa siyaab almihna waa dhar bilic badan aan lahaynoo dharka shaqadii ay ku shaqaynaysa midab gaara inay xidhataa ma saara dadkeennu waxay caadaysteen gabadha marka ninku ka dhinto inay maryo cadcad xidhato ayay caado ka dhigteen laakiin arrinkaasi sharciga kuma sugna waxay sameeyaan beledada carabta qaarkoodna waxaa laga sameeyaa maryo madmadow gabadhu inay wakhtigaa xidhato kullu dalika waa caada laysa min asharci fii shay midab gaaroo saarani ma jiro sharciga waxba kagama sugna in la yidhaha midab gaaray xidhanaysaa midabkaasaa la amray ma jiro oo midab gaara lama amrin ee dhar aan qurux badnayn oo dharkii shaqada ah ayay xidhanaysaa midabku doonaba ha noqotee waa beddelan kartaa markay qaar ka uskagoobaan kuwa kale xidhanaysaay lama odhanaayo kuwa ha ku taagnaato lamana odhanaayo waxa weye hadday iskagoobaan iyoynay maydhanin markaa la odhan maayo dharkeeda waa maydhan kartaa iyagoo maydhan bay xidhan kartaa laakiin dharka aan quruxda badnayn waa inuu noqdaa jidhkeedana waa maydhi kartaa laakiin wax udgoon leh kuma maydhi karto haddii waxa weeye saabuunaha qaarkood ay udgoon leeyihiin oo ay qofkii ka soo carfayaan udgoonkiisu waa inaynay ku maydhan waa inay iska ilaalisaa wax alle wixii udgoonle waxaa udgoonka laga soo reebayaa uun markay ka maydhanayso dhiigga caadada xaaladda caynkaasa ayay waxay samaynaysaa in nooca loo ruqseeyey ay raa'ixada iyo urta dhiigga ay ku tegsiiso yacnii siifad buu leeyahay dhiigga xaydku damulxaydi damun aswadu yucraf yucrifna waa loo dabdiyaa bimacnaa carfi khaasa ama ur gaara ayuu leeyihi urgaara ayuu leeyihi oo dhiigga kale iyo dhiigga xaydku ama dhiigga cisadu isku ur maaha ur ziyaadaa buu leeyihi marka urtaa ziyaadada haddii biicad ay ku maydhato oo aynay marka waxa weeye wax markaa urtii dhiigga tagsiinaya aynay isticmaalin hadhow markaa raa'ixadii xaydka ka soo uri karta taana waxaa dhici karta dee in markaa dadka la jooga ay ku karaahiyaystaan ama iyaduna ay dhibsato yacni shareecadana xaraj kuma sugnaa saas waxaa loo ruqseeyey inay markaa nooca udgoonka ah urta dhiigga ay ku tegsiiso wakhtigaas ilaa idaa tahurat nubdatan min qustin aw adfaarin yacni saas yadaa baa la yidhi wixii markaa udgoon lahoo dhan waa inay iska ilaalisaa indhakuul waa inaynay samayn oo indhakuulan xadiiska soo socdaana macnaha indhakuusha waa inoo sii caddaynayaan oo xataa waxa weeye marka ay indhaha xanuun ka dareento inaynay indha kuulanayn ayaa xadiiska soo socdaa inoo faa'iideynaya ashyaadan la soo reebay oo loo ruqseeyey wakhtigan xaydka ay ka maydhanayso inay meesha marka waxa mariso oo ku maydho iyo in marka waxa weeye ay yacni markaa raa'ixada dhiigga inay ku tegsiiso culamada qaarkood waxay leeyihiin waa inay ku maydhaa meeshii bay marka waxay marinaysaa dabeedna markaasay ku maydhaysaa marka urtii dhiigga ayay ku tagsiinaysaa markay maydho dabadeed ayaa raa'ixada lagu tagsiinaya saasay leeyihin culamada qaarkood xataa baabkaa siday u adkaynayaan udgoonka gabadhu inay iska ilaaliso marka ninkeedu ka dhinto muddadaa ay ciddada ku jirto ahlucilmiga qaarkood waxay gaadhsiiyeen xataa cuntooyinka haddii lagu daro wax udgoona lagu daro ahlucilmiga qaar waxay leeyihin ma cunayso waana sida fiqiga shaaficiyada laftiisa waa sida ku taalla weeye marka wax alle wixii udgoona inay iska ilaaliso ayaa marka laga tilmaamaya wixii qurux marka iyo bilic lehna inay iska jirto aynay marka isticmaalin ayaa marka la doonaya can ummi salamata radia allaahu canha qaalat jaat imra'atun ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ummi salama waxay sheegtay in nabiga sala allahu aleyh wasalam ay gabadhi u timi fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow ina bintii tuwufiya canha zawjuha inantaydii waxaa laga oofsaday oo ka dhintay ninkeedii ayaa ka dhintay waqad ishtakat caynaha waxay ka cabatay isheedii caynuha iyo caynaha labadaba waa loo dabdiyaa ishtakat caynaha marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa ishay ka cabanaysa marka ishii waxay noqonaysaa mafcuulu bihi sida kale haddii loo dabdiyo la godo cayn waxay noqonaysaa faacilkii waqad ishtakat waxaa xanuunsatay yani cabatay waxaa xanuunsatay caynuhaa isheedii baa xanuunsatay waxaana loo jeedaa labada indhoodba saas aawood baa riwaayo kale waxaa ku soo aroortay waqad ishtakat caynaaha caynayhaana in la soo wariyaan filayaan waqad ishtakat caynaaha labadeeda indhood ayaa cawday bimacnaa xanuunsaday afanakxuluha indhakuul ma u marinaa bimacnaa annagu ma u indhakuullaa ama ma u idannaa inay indhakuulato oo haddaanu u idanno waxay ka dhigan inaan inaanu annagu indhakuullay waxaa loo dabdiyaa xaada in la godayo waxaa kaloo la soo naqliyey afa nukxiluha laakiin sida horeee dabdiga horey badanka culammadu sheegaan fa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu idhi rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam laa maya indhakuul haw marinina maratayni aw alaaa sidaa wuxuu yidhi laba goor ama saddex goor ayuu sidaa yidhi kullu dalika yaquulu laa intaa dhammaantood wuxuu odhanayey maya bimacnaa waa u diidayey inay marka waxa weeye loo indhakuulo ama indhakuul loo oggolaado nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u diidayey uma qaala intaa dabadeed wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam innamaa hiya arbacatu ashhurin wa cashrun wax kaleba maahee inta gabadhu ixdaadkan la imanaysee indhakuusha iyo quruxda iyo ashyaadaa iska ilaalinaysaa waa afar bilood iyo toban habeen weeye waa mudayar waqad kaanat ixdaakuna fi ljaahiliyati tarmi bilbacrati cala ra'si alxawl waqad kaanat xaqiiqee waxay ahaan jirtay ixdaakunna midkiin waxay ahaan jirtay dumarow fi ljaahiliyati wakhtigii gaalnimada ee islaamnimada ka horraysay tarmi bilbacrati mid saala tuurta ayay ahaan jirtay xabbad saala a mid tuurtay ahaan jirtay calaa ra'si alxawl sannaddu markay dhammaystiranto xilliga xilligiisa gaadho ayay xabad saale atuuri jirtay bimacnaa intaa waxay ku jiri jirtay sannadaa dhammayska tiran inay ixdaad ku sugnaato oo aynay wax markaa maydhasho ah iyo wax isnadiifin ah midnaba aynay la imanin zaynab ba caddaydnude fa qaalat zaynabu waxay tidhi zaynab oo ina abi abisalama ah ama ina ummisalama ah kaad tidhaahdaba waa kii kale kaanat ilmar'atu gabadhu waxay ahaan jirtay wakhtigii jaahiliyada islaamnimada ka hor idaa tuwaffiya canha zawjuha marka ninkeeda laga oobsado ninku ka dhinto dakhalat xifshan waxay geli jirtay buul bay geli jirtay xifshigu waa maxay waa buul yani guri yar oo markaysaga markaa iska buul oo kale ah buulkaasay geli jirtay guri markaa wanaagsan markaa may deganaan jirin yani ruux fantaysan oo kaley noqon jirtay dad lama joogayso cid lama deganaanayso buulkaasay ku jiraysaa isma nadiifinayso isma hagaajinayso ma maydhanayso markaasaa de waxay noqonaysaa mid waxaweeye urteedu ay ziyaado noqonayso xaalad cajiiba wa way xidhan jirtay shara hiyaabiha dharkeeda kuwa ugu xunna way xidhan jirtay walam tamasa tiiban udgoonna may taaban jirin walaa shay-an shay kalena may taaban jirin wax nadiifinaya xataa biyo iyo wax la mida ah. inay ku maydhato may samayn jirin xataa yamura calayha sana ilaa uu soo maro korkeeda sannad tamura ama yamura waa isla macnihii weeye taaniisku mar hadduu lafdi yahay labadu waa bannaanyi nusakhiina waxaa la sheegayaa inay ku kala duwan uma tu'taa bidaabbatin tanwiini uma tu'taa dabeedna waxaa la keenaa bidaabbatin daabbad baa la keenaa ximaarin ka beddelo dameer baa la keenaa aw tayrin ama shimbir baa la keenaa tayr waa jinsi ahaan baa lagu itlaaqaa haddase waxaa loo jeedaa macnaa taa'ir shimbiro badan baa la keenaya muraadku ma aha waa hal shimbir ayaa loo jeedaa aw shaatin ama neef adhiyaa la keenaa fa taftadu yani markaa ciddada iskaga jebin jirtay bimacnaa waa isku duugi jirtay iftidaadka waxaa laga tilmaamayaa inay jidhkeeda marmarinaysa ayaa laga tilmaamaya oo shaygaas ayay markaa isku duugaysaa oo jidhkeedii sidaa ugu xoqaysaa ilaa xubinteeda ilaa jidhkeeda kale dhammaan bay sidaa u marinaysa faqallamaa taftadu bishayin waxaa yaraan jiray inay markaa isku duugto shay ilaa maata inuu dhinto mooyaane bimacnaa shaygaas ay isku duugtee si ay isu marisaa urta ziyaadada ay leedahay daraaddeed waa la bakhtiyi jire waa dhiman jiray waa cajiib uma takhruju dabeedna waa soo bixi jirtay fa tucdaa bacratan waxaa la siin jiray xabad saale a loo dhiibi jiray fa tarmii biha waa tuuri jirtay uma turaajicu bacdu intaa dabadeed bay noqon jirtayoo waxay u noqon jirtay maa shaa'at waxay doonto min tiibin udgoon ah aw hayrihi ama wax kalea alxifshu albeyt asagiiru alxaqiir xifshiga waxaa la yidhahdaa guriga yar baa la yidhaahdaa waa buulka weeyi yacnii buul yar oo habari degto oo kale ayay ku sugnaan jirtay wa taftadu bihi waxaa loo jeedaa tadluku bihi jasadaha waxay ku duugi jirtoo marmarin jirtay jidhkeeda jirkeeda ayay ku duugi jirto marmarin jirtay xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey gabadha nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxaa la odhan jiray caatikatu bintu nucaym ibni cabdillaahi baa la odhan jiray waxay tidhi inantaydii ayaa ninkii ka dhintay indhaha ayaana xanuunaya ee u marinaa indha kuul cudurdaar baa jira isqurxin markan uma marinayso indhaha waxay uga jeedaa tadaawi inay u mariso laakiin isqurxin miday uga jeeda ma aha haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam uma ogolaan ee wuxuu ku yidhi maya waa ku celisay nebiguna wuxuu ku celiyey maya marka laba goor ama saddex goor bay su'aashii ku celisay bal innaba in loo banneeyo nabigu sala allahu aleyh wasalam uma bannayn si xukunka aqbalaadda ay aqbalayaan ay ugu sahlanaato nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu xasuusiyey waagii hore siday dumarku ahaan jireen oo qabla alislaam marka gabadha ninku ka dhinto ciddadeedu waxay ahaan jiray sannad dhammaystiran aayaddii suuratu albaqara ee la nasakhayba waa tii ku sugnayd inay ciddadu ahaan jirtay sannad baraa'adii asliyada ahayd ayaa xukunkaasi markaa ku baaqi ahaa laakiin wasiya ayaa aayadda lagu sheegay inuu ku dardaarmayo waxaa laga fahmi karaa haddaanu ku dardaarmin intaasi inaynay laazim ku ahaan jirin fi lislaam waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj laakiin aayaddaasi waa mansuukha wuxuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam muddada ciddadu inay tahay oo qura afar bilood iyo toban habeen waa mudda qaliila waa muddo yar marka loo eego muddadii ciddada idin ahaan jirtay ayuu u jeedaa markaasuu nebigu wuxuu xasuusinayaa waagii hore ciddada dumarku intay ahaan jirtay qabla alislaam ciddada dumarku markaa ninku ka dhinto intay ahaan jirtay inay sannad ahayd nebigu ma tafsiilin calayhi salaau wasalaam oo wuxuu yidhi waqad kaanat ixdaakuna fi ljaahiliyati tarmi bilbacrati calaa ra'si alxawl bimacnaa intaa waxay ku sugnaan jirtay sannadaas ixdaad iyo ciddo marka laba iyo toban bilood baa iska ilaalin jirteen eh, quruxda iyo markaa indhakuusha iyo udgoonka iyo waxyaalaha la midkao dhan maxallo wixii quruxoo dhanna waa la iska ilaalinaya muddada caynkaasa dahab ma xidhanayso wax kasta oo dumarku isku qurxiyaan way iska furaysaa ma xidhanayso muddaday ciddada ku jirto marka waagii hore sannad baa sidaa ahaan jirteen buu ihi zaynab baa caddaysay siday markaa dumarku ahaan jireen ayay tafsiilisay nebigu waa ijmaaliyey zaynab bintu abi salama waxay sheegtay islaamnimada ka hor marka qofka dumara uu ninku ka dhinto in guri wanaagsan aynay degi jirine buuli inay geli jirtay dharkeeda kuwa ugu liitana inay xidhan jirtay sannadna sidaa ku jiri jirtay wax udgoona aynay ismarin jirin wax isnadiifina aynay isku samayn jirin markaasay waxay noqon jirtay mid urta oo raa'ixadeeda iyo urteeda aan loo adkaysan karin bal qofaan sannad isnadiifinayn ka waran oan wax udgoona ismarinayn oaan ishagaajinayn ya sidaa waxay ku jirtaba sannadu markay dhammaystiranto waxaa loo keeni jiray shay xayawaan oo nool ama shimbir ha ahaado ama neef arya ha ahaado ama markaa dameer ha ahaado waxaasay deedna isku xoqi jirto ismarin jirto waxay doonaysaa waxaan markaa saaran inay iskaga reebto shaygaa ay ismarisaa sida badan waa dhiman jirin jiray iyo raa'ixadeedu siday u daran tahay aawadeed buu la bakhtiyi jiray kadibba intay soo baxdo ayay markaa waxay qaadan jirtay xabad saala intay soo baxdaa xabad saalaa loo dhiibi jiray ama xabad saalaa qaadan jirtay ey iyo wax la mida ah hadday soo maraan bay deedna ku tuuri jirtay intaa dabadeed ayay isnadiifin jirtay udgoonkana marsan jirtay dee marka loo eego xaaladdii hore ay ku sugnaan jirteen dumarow tani sahal bay noqonaysaa ee waa muddo yara iska sabraa macnuhu u dhacaya macnuhu sidaas ayuu u dhacaya culammadu waxay isweydiiyeen xabadda saalada maxay u qaadanaysaa oo ama eeyiyo wax la mida ah hadday soo maraan ugu tuuraysaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxay ugu tuuraysaa inay leedahay yacni xumaantii aan ku sugnaa iyo wixii oo dhan yacni saasoo kalean u tuuray sidaa culamada qaar baa u fasira bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waxay ka tilmaamaysaa xaqa ninku igu lahaa marka la eego weynida uu weyn yahay marka la eego xaaladda dhibta lahayd ee aan ku sugnaa muddada sannadda ah waxay ka dhigantahay saaladaas yaroo kaley ka dhigantahay xaqiisu wuxuu ahaa acdamu min daalik mid arrinkaa ka sii weyn buu ahaa oo wax ka weyn buu mudnaa markaa saalo yaroo la tuuray kama duwana sannaddii aan ku sugnaa dhibaatada ah sidaana culammada qaarkood baa u tawjiihiyey u fasiray xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a xaqa zawjku weynida u wen yahay waa laga qaadanayaa maadaama qaraabadii kale oo dhan ixdaad waajiba aan laga keenin hadday dhacdo in ixdaad laga sameeyo qaraabada kalena saddex habeen iyo saddex maalmood lagu gaar yeelay ninkana ixdaadka ka waajibaya iyo isbasaasaynta iyo qurux iska ilaalinta iyo udgoon iska ilaalinta geerida u dhintay ka waajibaya ninka oo gabadhuu qabay ku waajibaya inay tahay afar bilood iyo toban habeen haddii aynay uur lahayn hadday uur leedahayna wuxuu noqonayaa ixdaadka muddadiisu inta uurka ay dhigaysa ayuu noqonayaa ama ha yaraato ama ha badnaatee marka halkaa waxaa laga qaadanayaa xaqa ninku inuu weyn yahaa laga qaadanaya waxay yidhahdaan ahlucilmigu gabadha ninka qabaa kaga xaq weyn labadeeda waalid oo xaqa labada waalid iyo xaqa ninkeeda waxa labada markaa weynaansha badan yada nisbadeeda xaqa ninkeeda sidaas aawadeed haddii waalidadeed wax amraan ninkuna khilaafkiisa amro bimacnaa sida uu ninku ka doonaaye isagu amray si aan ahayn hadday amraan waxa uu ninku amrayna macsiyo aynay ahayn waxaa laazim noqonaysa inay ninka ateecdo raacdo waxaa kaloo soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi walow kuntu aamiran an yasjuda axadun liaxad la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha licidami xaqiha calayha haddaan amri lahaa in ruux ruux u sujuudo waxaan amri lahaa gabadhu inay ninkeeda u sujuuddo xaqa uu ku leeyahay weynaanshaha uu weyn yahay daraaddeed waxaa kale uu nabiga sala allahu aleyh wasalam laga soo wariyay xadiis culamada qaarkood ay quweeyeen inuu nebigu ku yidhi gabadh undurii ayna anti minhu fa innahu jannatuki wa naaruk eeg meeshaad ka joogto waayo waa jannadaadii iyo naartaadii ninka meeshaad ka joogto eeg wuxuu ka dhigan yahay jannadaadii iyo naartaadii buu ka dhigan yahay bimacnaa sababtiisaad ama janno ku gelaysaa ama naar ku gelaysa kullu daalika waxay sheegayaan xaqa ninku weynida u weyn yahay ayay sheegayaan waa xadiiska laga qaadanayaa gabadhu markaa ninku ka dhinto wax kastoo quruxa ama mid la ismaryo ha ahaato ama mid la xidho ha ahaato ama mid dhara ha ahaato ama mid waxaweye waxyaalo kaleoo la gashada ha ahaato ama indhakuul ha ahaato ama khayrkeeda ahaate kullu daalika inaan ismarinayn oo iska ilaalinayso ayaa laga qaadanaya waxalla wixii quruxoo oo dhan ay iska ilaalinayso waxaa kaloo laga qaadanayaa indhakuusha lafteeda inaynay indhakuulanayn bacdu alfuqahaa waxay yidhaahdaan haddii gabadhu ay indhuhu xanuunayaan oo aynay isqurxin u indhakuulanayne u indhakuulanayso litadaawi waa bannaantay yidhahdeen culammada qaarkood ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku gaar yeeleen wakhtiga habeenkiibay indhakuusha ismarinaysaa haddii indhuhu xanuunayaan subxiina waa iska maydhaysaa laakiin calaa kulli xaal taasi xadiiska waa khilaafsan tahay waxaase soo arooray xadiis kale oo sheegaya in waxa weeye loogu indhakuulay dacar indhuhu markay xanuunayeen ayaa dacar loogu indhakuulay markaasaa nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi maxaad ugu indhakuushay markaasay tidhi yaa rasuul allah umu salama odhanaysa waa dacar weeyo yacni iyadu indhakuul maha marka nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam habeenkiina u mari hadda waa dacarta dawaynta loo marinayo indhaha maalintiina ka maydho taasina indhakuul ma ahayne dacar bay ku saabsaneed laakiin culamada qaarkood waxay dooneen inay indhakuushii ka deliishadaan waxaanu u tilmaamay nebigu sala allahu aleyh wasalam in quruxa inay sababayso ayuu u tilmaamay wayashuddu lwajha aw naxwu dalik marka habeenkii inay mariso subxina ka maydho markii cudurdaarku keensaday dacarta ay weynha ku hulayso baa xadiiskaasina tilmaamaya saas aawadeed waxyaalaha indhaha lagu dawaynayo ee aan quruxda ahayn aan indhahana qurxinaynin haddii xaajadu keensato oo indhuhu xanuunaan sida daroobiskan la isticmaalay dhakhtarradu ay qoraan haddii la yidhaahdo marka indhaha ugu tifsiiya ta noocaasi mar haddaynay ziine iyo qurux keensanayn xaajana keensatay wax qurux looga jeedana aynay ahayn dhibi kuma sugnaan laakiin qadar quruxa hadday tilmaamayso inay habeenkii isticmaasho aynay maalintii isticmaalin ayay markaa noqonaysa kitaabu licaan wallahu aclam